alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam asalaamu alaykum raxmat ullah kitaabu siyaam وعn abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam laa taqadamuu ramadaana bsawmi ywmi walaa ywmeyn ila rajulu kana yasuumu sawma falyasumhu mutafaq caleyh كتاب الصيام ayaa halkan ka bilaabmi doona inagoo aynu ka soo baxnay kitaabu zakaa asiyaamu luqatan alimsaak waa shay marka laga joogsado ayaa la dhahdaa waxau noqon karaa dacaam aw sharaab aw kalaam aw gayra dalik waxaa ka mid ah inii nadartu liraxmaani sawman soomkaasi waa maxay alimsaak can اlkalaam allaha takalama liaxadi kaasi waa luq ahaan kelmadda ah. gabayadii carbeed saas oo kale ayay u deliishadeen culimada kelmadda imsaaga keenay oo nin shaaciro gabayey wuxu uhi khaylun siyaamnu khaylun غayru saa'imatin taxta alcajaaji wa ukraa tacluku lujuma markaa wuxuu sheegayaa fardo socodkii ka joogsaday khaylun siyaamu ay mumsikatun can isayr walaa tasir sharci ahaan waxaa looga jeedaa kaas waa luqadii alimsaak can اlmuftiraat fi waqti maksuus litacabud alimsaak si kale udhiga waxaa ta alimsaaku biniyati can اlmuftiraat waa in laga joogsado waxyaalihi afursiinayay iyadoo niyadna la raacinayo fi waqti maksuusin waqti xadidan soomka waxaa la sharciyeeyey aلsana aلthaniya الsنة الثانية من الهiجرة وqad saaba rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waسلم تiسca رamaضaanaati rasuulkuna عalيه الصلatu سلام wuxuu soomay sagaal ramadaan maadaama bishii sanadkii labaad la sharciyeeyey sanadkii koobaad ma soomin ramadaan sagaalkii sane kale ayuu soomay sanadkii koob iyo tobnaad rasulku waa kii alay sla slam geeriyooday bishii saddexaad marka haddee ramadaanta ma soo gaadhin sanadkaa koob iyo tobnaadna soomka culimada qaar waxay dhaha maraaxil buu soo marayo markii koobaad ama sanadkii koobaad waxaa waajib ahaa yowma cashuuraa maalintaas haddana yowma cashuuraa sunnay noqotay rabadaan baa la sharciyeeyey rabadaantiina ikhtiyaari bay noqotay kii doonaana wuu soomayay kii doonaana idcaam buu sameynayay markii dambana waxaa laga dhigay laazim faman shahida minkum الshahr falyasum markaasaa intaasa lagu waajibay soomku fadaail badan buu dee leeyahay oo aynu arki doonaa caafimaadka waxbuu ka taraa laakiin waa cibaadooyinka ugu cajiibsanee qofka edbiye bay ka mid tahay waayo nafta waxa ku dabeecaysan inay wax cunto inay wax cabto shahawaadkeedii kale ay samayso marka la idhaha ka joog de way adkaanaysaa marka qof iimaan laba dee isilaalinaya soonku dhinaca kale waa sirun bayna allahi wa cabdih isagiiyo rabbigii un baa isog intuu wax iska soo cuno iska soo cabo iska soo dhargaabo odhan karaa waan soomanahay buu dadka dee ku odhan karaa soo maaha markaa laakiin dee ilaahay buu subxaana wa tacaala kaga baqanaya soomka alla kacabsi baa aada looga faa'iidayaayo kutiba calaykum الصiyaam kama kutiba calى اladiina min qablikum lacalakum tattaquun waa sababeyntada alla kacabsi weyn baa ku jira soomkaasi aakhirana ajar weyn baa dee u yaallo rasuulku alay slat slam muxuu inoo sheegay jannada inuu ku yaallo albaab la ihahdo rayaan laa yadkhulu minhu ila الsaa'imuun kuwii soomi jiray ayuunbaa ka gelayay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku maamusaya maadaama adduunyadan ay u soo gaajoodeen o soo sabreen soomka waxaa laga bartaa sabirka waxaa la idhaahdo oo sabirku waa nafta shay ay karaahaysanaysa lagu xabiso soo maha oo lagu joojiyo dee qofkii oo halkan biyihii iska yaallaan oo cuntadii u taalloo haraadana u baahan ama gaajaysan ayaa ka sabraya ka joogaya marka qofkii naftii sabirkii buu ku barayaayoo soomka faa'iidooyinkiisa ayay ka mid tahay xagga caafimaadkana ah caafimaad badan baa ku jira oo dhakhaatiirtan maanta joogaan imika way ogaadeenoo cuntada badan ee caloosha la yskaga geynaya dee dhibteeda ay leedahay almacidatu beyt da waata la ihahdo almacida baytu da calooshu waa meesha xanuunkuba fadhiya guriga cuntadaba w guriga xanuunka weyaan marka calooshii de waxay u baahan tahay inay fakaag hesho dabeedna markaa awooddeedina way xoogeysanaysaa qofka caafimaadkiisa bay ka qayb qaadanaysaa qadiyadaas laakiin waa inaan dadka loo horreysin oo la odhanin soomka caafimaad baa laga faa'idaya dad badan baa wax laga yaaba markiiba inay soo qadibanadaan soomka caafimaad baa laga faa'idaya marka haddii qofka waxaaba niyaddiisa laga yaaba inay soo geli karto ku badan karto dee iska soon aad caafimaad heshide iska soon buurnidu ha kaa dhacde <laughs> iska soon haye haye ila ilaa akhirihi iyo waama halkaas ka sii wad <laughs> marka waa sax niyadaasi lakin waxa ka horeya waa cibaado soomkani ilaahay baa loogu dhawaadaayo maalin aad ilaahay dartii u soomtay ayaa maalinta qiyaamaha wax weyn kuu taraysa soomku maaha oo keliya in markaa waxyaalaha laga soomo dee muftiraadka ah laakiin akhlaaqiyan baa qofka u dhisaya soomku waxaanu nabigu inoo sheegay alayh الsalatu slam man lam yadac qowla الzuur wاljahla wاlcamala bihi falaysa lilahi xaaja fi an yadaca dacaamahu wa sharaabah waana inu arki dona xadiiskaas qof haddaanu isbedelin oo soomkii maalinta soomaaliya iyo maalinta kale iskugu mid tahay dee waa nin iska gaajay soomka waa qof gaajaysa soomka dee salaaddii baa ka horeysa oo haddii qofka uu taariku salaad yahay oonu salaadaba tukan laakiin uu bisha rabadaan soomo culimadii yidhi taariku salaadku waa kaafir waxay leeyihin wa ninkaas isagu ma istaaliyey ninkaas soomane aan salaadeynin dee markaad u fiirsatana ilaa soomka iyo salaaddaa ka horreysay salaaddii nin aan la imanina waan soomayaale arrinkiisu ma sahlana وعn abi هuريرaةa radي الlaه عanهu qala qala rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi waslم rasuulku wuxu uhi laa taqadamuu ay laa tataqadamuu ha kala hormarina rabadaana bisha rabadaan bisawmi yowmi maalin soomkeed walaa yowmeyn ay sawmi yowmeyn iyo laba maalmood soomkood rabadaan ha ka horreysiinina ilaa rajulun qof mooyaane kaana yasuumu soomi jiray sowman sowm caado a lahaa falyasuumu kaasi ha sooma mutafaqan caleyh soomkii faral iyo sunna u qeybsamayaayoo soomka faralka ah ee bisha rabadaan waa mid qofka kasta looga baahanyay qofkii qaangaarhka ahaa oo dhan ee muslimka ahaa baa looga baahanyay xataa hadduu kari waayo wax kaluu dee ku bedelaabaa loo sharciyey ama maalmo kaluu dee soo qalleeyo maadaama uu soomku saa u culus yahay soomkii sunnaha ahaa ee iska fadl iska furnaay ee qofku uu iska soomayay ajarka badanna uu ka helayay iyo soomkii faralka ahaa waa inay kala soocmaan marka laba cisho amba maalin buu nebigu sheegay alayh isalaatu wasalaam inaan laga horreysiin soomka nahyigaas culimada intooda badan waxay ku qaadeen nahyu taxriim nahyu ataxriim oo macnaheedu waa maxay qof aan horu soomi jirini haddii rabadaan maalinta maalin ka harhsantahay amba laba ka harhsan tahay uu soomo soomkaasi ansixi maayo amba ma hadduu ansixana waa dembaabiya maca alif oo dee shay xaaraanmu ku dhacinaya culimada in badanoo kamidna karaaha karaahay ku qaadeen karaahatu tanziih laga wanaagsanyey asalku waa in taxriim lagu qaado maadaama nahyigu asalkiisa uu taxriim faa'iidinaya wax ka saaran aan la haynin kole adilo kale de culimadu waa keeneen o lakin sariix maaha adiladaas kuma cadda waxaase laga soo reebo rasulku ka so reebay alayh salatu salaam qof dhaqan ulahaa matalan inuu maalin soomo maalin afo isniinta inuu soomo khamiista inuu soomo sidaa iskaga soomi jiray kaa isaga soomkiisaasi dhib kuma laha marka xikmadda ku jirta waa la isweydiiyo culimada in badan kamid waxay tacliilkii ka dhigeen oy ku sababeeyeen waxaa la doonaya tamyiiz bayna alfardi waannafi in faralkii iyo sunnihii la kala sooco oo in soom farali uu bilaabmay dee la ogaado waxaa kaloo leeyahy mene qofkii waanu sii daciif iyuu sii daciifine isagoo firfircoon ha sooma xadiis kale wuu tilmaamayaa shan iyo tobanka shacbaan marka la gaadho inaan la soomin marka kaa hore isaga makruuh baa lagu qaadaya waa laga wanaagsan qofkii aan soo soomi jirin shan iyo tobanka dambe bisha shacbaan ee rabadaan ka horeysa waa laga wanaagsan labadan cishana xaraam bay ka noqonayaan qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laa taqadamuu laa taqadamuu ta'dii kalaa xadfan waanay ku badan tahay carabiga iyo luqadda carbeed qur-aankana waa ku jirta naaran talada ay tatalada laa taqadamuu ramadaan ramadaan ha ka horreysinina bisawmi yowmin maalin laa tataqadamu ha kala hormarina ramadaan markaa taada goona waa taadii mudaarica ramadaana bisawmi yowmin maalin soomkeed walaa yowmeyn ilaa rajulun ilaa rajulan ayaa marka sax la eego ay noqon lahayd istisnaagaas marka ilaa rajulun maxaa lagu goday waxaa laga soo reebay bay leeyihiin laa taqadamuu waawga halkaa ku jira ilaa rajulu nin mooyaane nin unbaa ka horraysiin karaa kaana yasuumu sooman ninna looma jeedo qof unbaa loo jeedaay kaana yasuumu sooman soomi jirayoo falyasuma soomankaasi wa can camaar bni yaasin radia canhuma qaal man saama alyowm aladi yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim salى allahu alayh wasalam camaar ibnu yaasir radia canhuma qaal wuxu uhi man saama qofka sooma alyowma maalinta qofka sooma ama maalinka alladii maalinkaasoo yushaku fiihi laga shakisan yahay faqad casaa waa casiyey abalqaasimi salى اllahu alayh wasalam nebi maxamed buu casiyey dakarahu lbukhaariyu xadiiskan bukhaari baa soo ayaa sheegay kitaabkiisa tacliiqan ay mucalaqan isagoo mucalaqa buu sheegay wawasalahu اlkhamsatu shantii kalena mawsuul bay ka dhigeen oo mucalaq kamay dhigin xadiiska wa صaxaab ibn khusayma wa ibn xibaan ibn khusayma iyo ibn xibaan ay saxiixiyeen markaa xadiiskani horta waa mawsuul wallahu aclamu oo markaa xadiis saxiixa ah laakin dee nebi maxamed umu nismaynin si toosa ah ee waa marfuucu xukman waa marfuucun xukman waxaa jira marfuuc sariixa qaala nabiyu salى اllahu alayه wasalam facala nabiyu salى اllahu alayه wasalam iyo mid xukun ahaan min aلsunati iyo kuna nafcal kada iyo hadday saxaabadu ihahdaan waa marfuucun xukman oo iminka muxuu yihi faqad casaa abalqasim salى اllahu alayه wasalam nebi maxamed buu caasiyey waxaa laga qaadanaya inuu saxaabigani nebiga war ka hayo calayhi salaatu wasalaam inaan maalinkaa la soomin oo rasuulku uu diiday qadiyadaas ay xadiiska mucalaq muxuu ahaa ay maa xudifa min mabda'i isnaadihi xagga hore ka laga gooyo ayaa mucalaq la hahdaa marka mucalaqaadka bukhaari iyo muslim xukun gaaray leeyihin oo insha allah way waad ku dhigan doontaan masalaxiya way ka sahlayihin waayo bukhaari inta badan horta muslim ad axaadiistaa uu tacliiqa ku sameeyey badankeeda dib buu uxidhiiriyey meel kale ku xidhiiriyey bukhaarina usuushaba kuma sheege markaa uu ku laraade marka tacliiqu maadaama daciif ya lakin xadiiska inta kale culimadan dee kala xidhiidhiyey wuxuu noqonayaa markaa maalin yowmu shaki muxuu noqonaya haddaba yowmu shakigu waxa weeyaan waa maalinta soddonaad ee bisha shacbaan maxaa dhici karta shacbaan inay sagaal iyo labaatan ku dhamaatay iyo inay soddon ku soo ma markaa de waynu arki doonaaye aragti baa lagu soomaya maalintii soddonaad habeenkii soddonaad waa la arki waaye waliba waa markay jiraan culimo badan waxay sheegeen markay daruura iyo wax jiraan de la arki waayo weyn marka maalintaasi inay ama marka bishii la arki wayo maalintaas soddonaad maalintaasi waxaa dhici karta inay rabadaan kamid tahay oo rab bishiiba ay bilatay maxaa kaloo iska dhici karta ya inaanay bilan soo maaha hadduu qof idhahdo ixtiyaad amba u soomaya waana laga haya salafka qaarkood inay saa yihahdeen ixtiyaadka waa macnaheedu waa intaasoy rabadaan noqotaaye waa intaasoy rabadaan noqotaaye dee aan iska sii soomo kaasi nebi maxamed alay sala slam dariqadiisi bay khilaafsantay way de rasuulku soddonka dhamaystira buuri soddonka shacbaan haddi ad arki weydaan soddon qadara inay soddonkii ku dhamaanayso qadara marka halkaasuu kaga hor imanaya fain qubii عليكم faakmilu lciddata شعبان halaaثiin soddon kaa dhamaystira markaa maalinta soddonaad inaan la soomeyn ayaa xadiiskani caddaynaya xadiiskaa hore xadiiskana wuu sii adkeynaya marka yowm shaki almuhim la soomi maayo maalintaa soddonaad ee la yidhi rabadaantii bishii lama arag ama daruuro ha qariyaan ama dee haba la arki waaye وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxu uhi samictu waan maqlay rasuul الlahi slى الlaه عليه sلم rsulka la yqulu leh إdaa raأytumuuhu markaad aragtaan idaa goorta raأytumuuhu aad aragtaan ay alhilaal weya fasuumuu sooma وإidaa raأytumuuhu markaad aragtaan alhilaala faafdiruu afura oo rabadaantii waa dhamaysayna ka afura wey fain guma عalaykum haddii la idinka qariyo oo aragtidii wax idinka daboolaan sida daruuro iyo wax kale faqduruu lahu uqadara inay maanta soddon tahay uqadara mutafaq caleyh walimuslim fain hadii calaykum haddii laydinka qariyo faqduruu lahu halaaثiin uqadaradaa markaa halaasiintaasa cadaysay faqduruu lahu uqadara halaasiina halaasiin ay markaa soddon ka soo qaado weye walilbukhaariyi faakmiluu dhamaystira alciddata tirada halaaثiina soddon dhamaystira walahu wuxuu wariyey bukhaarي fi xadiisi abi hurayra radi allahu canhu faakmilu dhamaystira ciddata shacbaana bisha shacbaan tiradeedii halaaثiina soddon dhamaystira xadiiskani bishata riwaayaatihi waxa uu tilmaamayaa in aragti lagu soomayo الsawm yakun biru'yaة اlhilaal in bishii la arko marka bisha waxaa la arki karaa habeenka soddonaad ee bisha shacbaan baa dhici karta inay kowba noqoto oo shacbaan ay sagaali aad ku dhamaato waxaa kaloo dhici karta inay soddon tahay haddaba waa la dadaalayaayo waa la eegayaa habeenkaas soddonaad marka la la eego haddii dadkii ay arki waayaan walow qofna ha noqoteen waxaa leeyahay maanta waa la afurayaa weli lama gaadhin ramadaan markay sii dhamaanaysana saas oo kale un caawa waa ciid halkii laga odhan lahaa waxa la odhanaya caawa waa ramadaan haddii la arkay iyadu de waa dhamaato oo warku waa cadiy haddii kale soddonkaa ah, way maalinta soddonkaa ku xigta labada dhinacba waa ciid iyo waa son iyadoo la aragba sababta miyaad garanaysaa maxay tahay sababtu war bayla socotaan haye misaanu geel baan uheysay idinkuna goryaad uheysaan haye ya soddon bishani ma dhaafto bisha carabigu sagaal iyo labaatan way noqotaa soddonna markaa maalintaa ko inay tahay laga shakiyi maayo marka wala iyada saasaa lagu wadaya samictu rasuul اlahi salى الlahu alay sl rsulkan maqlay yaqulu le idaa ra'aytumuuhu markaad aragtaan fasuumuu sooma wa idaa ra'aytumuuhu haddaad aragtanna faaftiruu afura waa markay rabadaantu dhamaanayse fain guma calaykum haddii laydinka qadri laydinka qariyo faqdiruu uqadara lahu ay ilhilaal bisha uqadara inay soddon ta inay soddon noqotay maanta walimuslim fain uqmiya calaykum hadii laydinka qariyo faqdiruu lahu halaaثiin soddon uqadara walilbukhaariyi faakmilu dhamaystira alciddata halaaثiin soddon dhamaystira walahu fi xadiis abi hurayra radi allahu canhu faakmilu dhamaystira ciddata shacbaana halaaثiin soddon dhamaystira marka haddii ay dhacdaba oo maalinta daba la ha wadhiba bishu waa laba shalay way waynu qaldanay kowdaasaa lagu soconaya inay kow tahay waayo waa la dadaalayo laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha marka lahudaas iyo ra'aytumuuhu waa alhilaal waa mudakar waa bishii alqamar marka uu yaryahay baa hilaal la odhanaya culimada qaarkood oo soddonkaa maalintaa soddonaad la soomaya way jiraan siaa yidhi laakiin waa qowl aada u daciifa ah, xanaabiladii baa ka mid ah xadiiskaasu ka hor imanaya وعن بن cمر رضي الله عنهma قال وxu uhi تrى الناaس dadku way istusiyeen الهiلاaل dayxi bay istusiyeen فأkبرtu waxaan u waramay rasuula اllahi salى اllahu alay sl rasuulka alleh haddaan ahay cabdillahi bni cumar annii in anigu ra-aytuhu aan arkay fasaama wuu soomay wa amara naas dadkiina wuxuu amray bisiyaamihi inay soomaan rawahu abu dawud wasaxib bn xibaan walxaakim wa can ibni cabaas radi allahu canhuma ana acraabiya nin acraabiya ayaa jaa u yimid ila nabiyi salى اllahu alayhi wasalam oo faqala wuxu uhi inii ra-aytu lhilaala dayixii anaa arkay faqaala wuxu uhi atashhadu ma qiraysa an laa ilaha ila اllah qaala nacam qaala wuxu uhi atashhadu ma qiraysaa ana muxamada rasuulu اllah qaala nacam qaala faadin fi nnaasi dadka ogeysii faadin ay faaclin ogeysii fi nnaasi dadka yaa bilaalo bilaalow dadka ogeysii an yasuumuu inay soomaan gadan beri rawaahu alkhamsa wa saxaab ibnu khusayma wa bnu xibaan warajaxa warajaxa nasaa-iyu irsaalah xadiiskan inuu mursal yahay buu rajaxay wey labadan xadiis waxay tilmaamayaan ana ru'yata alhilaali tahbutu biwaaxidin ana ru'yata alhilaal tahbutu bimaada biwaaxidin hal qof in lagu soomi karo aragtidiisa wa cinda dukuuli ramadaan markay soo gelaysa laakiin weya markay sii baxayso culimada qaar ba hadalka ka yidhi kale hal qof oo lagu kalsooyay tusaalahaan cabdillahi bn cumar dadkii way istusiyeen bu way eeg eegeen taraa annaas way eegeeno bal maka halkay ku aniga arkay buuhi dabeedna wuu soomay rasuulku alay sla dadkiina waa amray muxuu ku soomay rasuulku alay slat slam biru'yat ibni cumar ru'yatu ibni cumar xadiiskan kalena ninkaa reer miyigaaba arkay dee inuu markaa muslim iyo in kale ayuu rasuulku hubsanay alayh isalaatu wasalaam waa kan su-aalahan weydiiyey atashhadu an la ilaha ila اllah atashhadu ana maxamedan rasuul اllah markii uu qiray dadkiina wuxu uhi sooma marka qof muslim oo lagu yahay hadduu yahay waa la soomaya hadduu gaal yahay laakiin gaal her haduu yidhah waan arkay la soomi maayo waxa kaloo culimada qaar ay idhaahdeen waana sida weliba u dhowe eh, in aanu qofkani xaadulbasar u yahay qof dee araggiisu fiican yahay hadduu qof aan aada waxba u arag u yahay amba qof da-ahoo indhihiiba ay gabaabsi ku jiraan uu yahay ya markaa cilaa iman karta kalsoonidii sida kale ha noqdo qof caadilehe laakiin wax kale istusin kara qofkaasi xiribihi xiribtiisanu marka qaarkood arki karaao wataa bishii u odhan karaa <laughs> saasay yidhahdeen ya marka qofkii de waa inuu qofkaasi inuu muslim yihin baa shardiya ah. nin iyo gabarku doona ha noqda marka maca dalik haddana culimadu waxay sheegeen qaarkood qaarkood baa waxay yidhahdeen maya laba qof wax ka yar laba qof wax ka yar lagu soomi maayo adilo kalena markaa way daliishadeen in kastoo adiladaasi ay tahay adilo guudun ay tahay qowlka horaa lakin rajaxan xadiiskaasaa meesha yaale وعن xفصة أم المؤمiنiin رadي الله عنها عن النبي صلى الله علي sلم qال وxu uhi man lam yubit man lam yubit الصiyaama qofka aan ku hoyanin ku habeeneysan الصiyaama soomka qabla الfajri waaga ka hor falaa صiyaama lahu sooma laha kaas rawaahu الخمسة وmaal النasaaئiyu والتirmidiyu ilى tarjiixi wqfihi waxay u leexdeen wamaala uu u leexday النasaaئiyu والتirmidiyu ilaa tarjiixi waqfihi inay rajaxaan inuu xadiisku mawquuf yahay wa صaxaxahu marfuucan isagoo marfuuca waxaa saxiix ka dhiga u yihi waa marfuuc ibnu khuseyma maxamed ibn khuseyma ibn xibaan walidar qudniyi laa siyaama soom u sugani ma jiro liman cid lam yafridhu aan waajibinin aan goynin fi min aleyl habeenka lam yafridhu lam yaqdachu min alleyl aan habeennimada aan sii goynin وعن عائشha رضي الله عنها qالت waxay tihi dkla calaya wuu ii soo galay النabiyu slى الlaه alay sl nbigu data data yowmi maalin maalmaha ka mid a faqala wuxuu uhi hal cindakum shay hal cindakum agtiina ma ahaaday shayun ay shayun yukl shayun min aطcaam wax cuntaa ma haysan wey qulnaa waxaan ku uhi la maya qaala wuxu uhi fainii hadaba anigu fa inii anigu idan haddaba saa'imun waan soomanahay mar haddaan waxba aydaan haynin cunto uma ataanaa yowman aakhar haddana maalin kale u noo yimi faqulnaa waxaanu ku nihi uhdiya lana waxaa naloo soo hadiyeeyey xaysun xays baa naloo soo hadiyeeyey faqaala wuxuu yihi ariiniihi ariiniihi itus falaqad asbaxtu waan waa barisay saa'iman anigoo soomanayo faakala u cunay rawaahu muslimun labadan xadiis marka la isku celceliyo waxay tilmaamayaan haddii soomku uu faral yahayna inay qabla alfajri ay tahay qofku inuu niyeeyo haddii soom sunnaha ah uu yahayna inuu fi fi nahaar oo bacda alfajri uu niyeyn karo oo sida ay ku kala duwan yihiin qofka markaa soom fara la doonayo inuu soomo matalan ka soo qaad markaa dadku ay soomeen markaa ay dadku soomayeen dadkii deegaankiisu habeenkaa ah bisha la arkay aroornimadii ayuunbaa lagu yihi war waa waa la soomayayoo waa tii la arkay waxna muu cunin de iska soomaya hadduu idhaahdo ma imika waan iskaba soomaya waxna maan cunin de kolle be soomkaasi uma ansaxaya maalintaa waa lagu leey soo celiyo lakiin hadduu soomku sunno yahay wuxuu odhan karaa xataa gelin dambu niyeyn karaa isagoo gelin damba jooga ama laakiin culimadu waxay u inaan waxba soo cunino hadduu salaaddii subax kadib bacda fajri salaadii subax ma waagi dilaaciisa kadib hadduu wax cunay oo idhaaho haddana waan soomaya uma soconaysa ba qaarkood oo yihi manu iska soomi karaa intaasoo ajarkunba ka yaraanayana waa jira lakin waa qowl ah, laga xoog badan yahay soomka waxa loo soomayaba in cunto la iska daayo sharaab dee qof wax soo cunayo yihi haddana waan ma soconayso sida xadiiska nabiga ku jirtana alayhi isalaatu wasalaam rasuulku qoyskiisi ama reerkiisi u cunto usoo doontay waxba uu ka waayey markaa markii hore soom mu soomkii sunaha xilligaasuu niyey soomka sunaha marka xilligaas la niyeyn kara waxna muu cunin dee rasuulka alayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka soom sooman sunno ah inuu hadduu soomkii jabiyo aanu dembi ku lahayn soomka faralkaa qofku hadduu ka tagana dembibuu ku lahaa hadduu isagoo sooman soomka jabiyo iyadoo wax celi meesha aanay jirinna waa aasimo uu ku dambaabaya laakiin soomka sunnaha ah ku dambaabi maayo hadduu wax iska cuno oo xadiis kale rasuulku muxu uhi alay slat o slam asaaim almutaawic amiiru nafsi inshaa saam wa inshaa afr qofka sooman soom sunno ah isagaa naftiisa amiiru ah hadduu doono wuu soomaya hadduu doonana wuu iska afraya oo dee sababtaan ugu dambaabayna waa maxay marka horeba sii socotiintiisani mawaajib bay ahayd mise sunna ahayd ya sunna ahayd soo maha markaas awgeed baanu ku dambaabeyna xayskuna waa nooc dacaam kamid a cuntada kamid ahoo beriga waxyaala la cuni jiray un kamid ah xadiiskan dambe waxaa laga qaadanaya akhlaaqda wanaagsaniyada nabiga aleyh isalaatu wasalaam min ayn yukhad markee laga qaadanaya haye ii sheeg ya warki guriga soo galay lagu yihi guriga xama alaan muu qaylqaylin rasuulka alay salatu slam waa runtii ya maxaad ya may jirta dee dagaalkaasi ma jirin maxaa kaloo laga qaadanaya haye a inaanad qorqodo noqon qorqodaa ma garanaysaa rasuulka alay slat slaam hadalkaas ka sheekh mucutaymiin baa sheegaye wuxuu leeyahy mu rasuulka akhlaaqdiisa wanagsan waxa kamid ah guriga cunta ma taalla iyo halkan sonka hori ma taalla imisaa idin yaalla iyo waxa inaanu weydiweydiin jira rasuulka alay slat slam waayo waa kan wax la cudho aroornimadaa weydiinaya maxaa ka maxaa ka maxaa ku jira meesha inaanu gurigiisa wax yaalla marka horaba a markaa islaanta haddaad ku tirahdo maxaa raashinkii maaad intan umiistay maxaad tan kale usamaysay taa iska ilaali iyadan dumarka isku dhe oo talada dhalinyarta aynu siin inay kamid tahay waay maxay kale faaidooyin kale maxaa ka mid ah haye rasuulka alay sala slam qoyskiisu ha xaaladay ku sugnaayeen barak alla fik wa xaaladii adkeeday ku sugnaayeen soo ma oo inagu saaga hadduu qofku aanu soo quraacan aroornimada aanu soo quraacan dee wuxuu arkayaaba inay adduunyadiiba kusoo cidhiir noqotay soo maha marka waayo wa ku quraacda de marka ana waayo lakin nebi maxamed alayh salatu salam wax dhiba uma arkayn waa soomanay bu iskala mar haddii isagiiba uu ka waayey iyagiina waxma hayaan weyaan qoyskaas waxma hayaan waa dadkii ugu fadliga badnaa afdalu khalqi illaah marka nebi maxamed laga yimaadana waa saxaabadii rasuulka waa ummahaat lmu'miniin haddana noloshaasay ku sugnaayeen ilaahay miy wuxu waayey ya samada ilaahay inuu cunto uga soo daadiyo sidii reer banu israa'iil almanu wasalwa iyo inuu dhulka uga soo saaro ilahay qudradiisa soo maaha maxayse kutusaysa arrintaasi waxay tusaysaa in adduunyadani aanay rasmi ahayn dhibaatadeeda iyo duruufteeduna khayrun baad ka faa'idaysaa marka si laga eego laakiin meesha rasmiga ah ee lagu gaajo bixi doono ee lagu haraad bixi doono inaydaan aanay idaan gaboobin oo aydaan markaa xanuunsan oo aydaan murugoonin ayaad leedin oo ad dhalinyaro ahaataan ayaa xadiiska ku jirtay waa meesha dambaysa halkaasina ninka fariidka waa ninka halkaa ushaqaysanayo hadaba waxaan kaloo dhan isku wada gey hadduu qof idhahdo imsoo dhalinyarteena kamid a ah yihi niyo meeshan africa lea kuma noolaan karayno dabeetna iyagoo tahriibaya badda ku dhintay soo maaha de xataa adduunyadiina mu gaadhin aakhiradiisina da u say ilaah naxariista ila gaalo maaha waa cisyaan may ku dhaceen weliba naftiisii buu halaagaya oo xadiid saxiixa wuxuu tilmaamaya rasuulku alay slat slam inuu yihi qofka badoo kacsan mara ku safra safrada waa safar mubaaxa ganacsi buu gelaya wax kale faqad bari'at minhu dimat llah faqad bari'at minhu dimat llah ilaalinta ilaahay iyo cahdigiisi qofkaas wuu ka baxay waa nin badheeray weyaan baddaa xaaladdaa ay kacsan tahay iska dhex safraya safraya bal ninka baddaa dhan isagoo waliba dhul gaalo tegaya caag yaroo la afuufay oo laga kireeyey o og inuu meelahan ku dhimanayo oo kii horena haddana u berheeraya dee dhinaca buu qaatilu nafsigi ka noqonaya marka oo ni meesha da waxama yaalaan de waxama yaalaan kolleyba waa dhiman lahaa soo de haddaad dhiman leed waayo hadaba halkan ba iskaga dhimo marka la ha maxaa nagaa kasi doonaysa kolleyba sooma dhintan haddaa dhexda ku dhinta buu ku ohanaya de halkan ba iskaga dhimo waayo haddaba labada mar haddaad leed waan dhimasho waan ugu talagelaya dee halkan ba ku sabir labada lama diidin hadda qofku inuu shaqo tago bani aadamkay ku abuurantah bani aadamka waxaa ku dabeecaysan nin saboola iyo awrba way sibiq dhaqaaqaan nin saboola iyo awrba way si yarba iskaga dhaqaaqa way dhacdaa ma lilmuqaamati lidii caqlin wadii adami min raaxatin fadaci awdaara waqtaribi wuxuu imaam shaafici saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansib faina ladiina caysha fi nasabi lakin de waa maxay dee dhulkaa barakaysanee kale iyo meelaha kale iyo shaqada iyo dhulka dhulkaa ka soco lakin bilaad alkufr intaanad haddaanay nafta kugu qabsan marka hore mid ku dhashay ama joogay aanad ahayn bal wax badan miisaan wax badan miisaan oo dadka ka yiminoo wareyso waalida ninkii soo maraa laga wareystaa <laughs> waalida ninkii soo maraa laga wareystaa waxa weeye bal hadda wareyso dadkaa ah, hor meeshii bal ka warrama yubit man lam yubit baata yabiitu waa ficilkii baata yabiituuna marka waa wixii habeenkii dhex dhaca ana alficila yaqacu fi leyl maxaa ka soo horjeeda dalla ficilka la hahdo dallana waa maxay ana almubtadaa yatasifu bilkhabari fi jamiici nahaar ayuu tilmaamaya ya dalaltu kada marka labadu waa laba ficilo min akhawaatika anaa oo nawaasikdii kamid a وعن سهل بن سعد رضي الله عنهma أن رsuل الlahi صلى الله علي sل قال وxu uhi laa yazaalu naas dadku suuli maaya بkhayri ma cajalu الفطr intay afurka dedejinaya mutafq عaleyh wlتirmidiي min xadيث abi هurير رضي الله عنه عن النبي slى الله عليه وسلم qال وxu uhi qال الlahu عزa وaجل أxabu cibaadي addoommadayda waxaa loogu jeceliyay ilaya xaggayga acjalhum kooda ugu deg dega badan fidran min jihaة الfitr xagga afurka marka la eego sunnaha soomku leeyahay waxaa kamid mid ah afurka la afurayo marka in afurkii hore loo afuro la dedejiyo faa'iidada ku jirtaa waxa weeyaan khayr baa dadka ku sugnaanaya inta ay afurka dedejinayaan faa'iidada kale ku jirtaa waxay tahay in ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala oo dadka ugu jecel yahay ka marka waa sunne iyadoo qofkii ina baahi uu qabo haddana in la dedejiyo laakiin dedejintaasi maaha macnaheedu cadceeddu yoon dhicin ee de xadiis kala wuxuu tilmaamayey إda أqبل الleyl min haahuna وأdbr النahaaru min haahuna وغarabt الشhamsu faqad afطara الصaym ee cadceedu ay dhacdo marka waa in godka lagu hubsado kuwa aan iyagoo cadceedu dhicin afuraya maalinta qiyaamaha rasulka waxa la tusay alيه الsلat slaam iyagoo ciqaaban baa la tusay way oo ilkaha marka afka laga soo xidhxidhay marka waa in godka lagu hubsado lakin marka la hubsado shiicada iyabaa la sheegay inay yidhaahdeen waa in xidigaha qaar la arko wixii sunahaba iyagu waa cagsiga way cagsiyaan so waa la dedejinaya afurkaasi wa can anas malik radi allahu anhu qala wuxu qala rasuulu llahi sala allahu alay waslam tasaxaruu suxuurta fa ina fi saxuuri suxuurta barakatan baraka ahaatee mutafaqun caleyh tasaxaruu fa ina fi saxuur baraka marka aلsaxuur waa aلطacaam aladi yu'kal xilliga asalka waktigan waktu saxarka waa athuluث leyl alakhiir waxaana wakti saxar loogu bixiyey waa shay qarsoon sixirka matala waxaa sixir loogu bixiyey qarsoonida sida qarsoon buu wuxu yeelaa soo maha dadka waktu saxarkaana alafcaal alati taqacu fi hada اlwaqti khafiya daa'ima inta badan waa dee xilli qarsoon cuntada xilligaa la cuno waxa la aلsaxuur ficilka marka la samaynayana maxaa la odhanaya alsuxuur alwadu alwudu samayn soo marin ya alma aladi yutadawa bihi muxuu ahaa alwadu ficilka weysada la samaynayana wudu suxuur waa culidda cunto la cunayo ee lagu suxuuranayo wixii lagu suxuurayay cuntada laftigeedina asaxuur marka aacaam aladi yukal wey baraka ba ahaatay oo barakadaasi waxay tahay kow dee nin quraacday un baa maxaa ka maqanun qadadii markaynu saddex waqtina cuna aynu egno oo adigan cashaynaya waad quraacatay quraacdi maad horu yar dhigtay maxaa kaa maqan waa qada soo maha wax kaa maqani haddaad soo aanad markaa soo suxuuran de intaasi waa barako kaa maqan barakada waxaa kamid mid a itibaacu nabiyi sala allahu nabiga wasalam nebiga raacidiisa barakada waxaa ka a amarkii ah ilahay oo la qaadanaya waxyaalahaas o dhan qaala rasuulu llahi sala la fa ina fi saxuuri baraka barakada waxaa ka mid a ah suxuurtu waa farqiga udhexeeya soomkeenan iyo soomkii ummadihii naga horreyay bu nabig uri ala slat slam faslu maa beyna siyaamina wa siyaami ahli kitaab aklatu saxar waxa kala saaraya soomkeena iyo soomkii ahlu kitaabka ila way soomi jireen waa suxuurta la cunayo wa can salmaan bin caamir addabiyi radia allahu canhu can nabiyi sala la ala sl qala wuxu ida aftara hadduu afuro axadukum midkiin falyuftir ha ku afuro tamrin timir fain lam yajid timir haddii aanu helina falyuftir calaa mayin biyo ku afuro fa inahu biyahaasi tahuurun daahir weeyaane marka waxa u wanaagsan lagu afraa waa maxay arutab uma tamr uma alma iyadoo qofku wixii uu doonay xalaalabuu ku afuri karo timir ba u wanaagsan waliba timirta nooca rutab kalena markaa geedka kasoo go-day waa u wanaagsan oo rasuulka ala sala slam ku afuri jiray haddii kalena timirtan kale haddii kalena biyaha intuba jirhkay u wanaagsan yihin timirtuna waa geed aad u leeyaa badanoo horta waa min asukariyaat waa waxyaalihii macaanka ahaa ee carbonhydrateo jirhkiibaa markiiba ay awooddii usoo celinaysa ay la falgelaysa calooshii iyo dheefshiidkii ku adkaan mayso waa geed barakeysan oo rasuulka ala sala slam tilmaamay guriga aanay timir oolin waa jiyaacun ahluhu waa reer gaajaysan reerkaasi mar haddaan timirba gurigaa oolin geedka timirta la dhaadana nakliga waa geedka muuminka shabaha bu nebig uri alayh isalaatu wasalaam waa geedka muuminka shabaha والله أعلم وحكم بالله التوفيق والسلام عليكم